godin godin ku taal gadowyaysku maran sirtii gelingelin ka daran timaha habeen qof ilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan la garan dadku kala go'iyo gabarag assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal idilkiiba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo maqalkeena idiin soo gaaraya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi xiliyadan oo kale habeen walba marka laga reebo habeenka jimcaha ayaad ka maqashaan idaacaddan kulmiya ee muqdisho saaxiib aabbahaa kula hadlaya wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys anidii kugu daree waa isbitaalka keliya ee ku guulaysta shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican soomaaliya somaali sudanes hosbital s s h premier wollet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wollet adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa habeenimo oo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku asteysan tahay kow iyo soddonka bisha labaiyo tobanaad ee disembar sanadka labada kun afar iyo labaatan barnaamijka xogwaraysi qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah faahfaahino dheeraada ah oo ka soo baxaya dagaal culus oo maanta ka dhacay gobolka bari kaasi oo u dhexeeyey ciidamada maamulka puntland iyo kuwa daacish wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas iyo sidoo kale sarkaal sare oo ka tirsan puntland oo ka warbixiyey ayaa barnaamijkan xogwaraysi idinkugu soo gudbi doonaa madaxweyne denina isbitaalada ayuu ku booqday askartii ku dhaawacantay dagaalkii maanta ka dhacay gobolka bari waa eegi doonnaa waana soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijka xogolaysi waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa odayaal dhaqan oo xalraadin wada oo maanta ka ambabaxay muqdisho islamarkaasina gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay wadaan tacsi ku aadan askartii dhowaan ku shahiiday degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe haddaba xalka nabadeed ay wadaan ma ku guulaysan doonaan marka maadaama ay saa isu xilqaabeen oo maaragtay muujiyeen in maaragtay walaalkii dhib ka tirsanay fadgiis loogu tago ma rajaynayo inay ku ingoobi doonaan ma rajaynayo waxaa odayaashaasi dhaqan ee muqdisho ka baxay maanta si weyn u soo dhoweeyey asaagooda ama dhankooda odayaasha dhanka iyo deegaanada gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey ayaa barnaamijkan xog idinkugu soo gudbi doonaa iyo baaritaanada dowladda soomaaliya ee waddo oo ku aadan askartii dhowaan lagu laayay ama lagu dilay degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale barnaamijka xog waxaan idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo maanta ka hadlay dagaal beeleedyada ka taagan qayba ka tirsan maamulka galmudug qodobadaas iyo sidoo kale qodobadii nagu soo kordha ayaa barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbi doonaa xubintii kalamaan ayaa maqli doontaan iyo barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun oo caawa ku eg gabagabada barnaamijkana waxaad dhegaysan doontaan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 inan qaabil qaaraan ehe eh. kuquusta shanta qaaraadood inan qaabiil qaaraan ahaen eh, eh. kuquusta shanta qaaraadood gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan ko godingodinku taal gadowyaysku maran sirtii gelingelinka daran hagaag dhegeystayaal weli xogwaraysi ayaa dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye ee muqdisho bal marka ugu horeyso waxaan ku bilaabayaa maanta gobolka bari waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo kuwa daacish dagaalkan ayaa dhaliyay khasaare culus oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac waxaa la tilmaamay in jabkii ugu cuslaa lagu gaarsiiyey maleeshiyada kooxda daacish waxaana laga dilay xubno aad u badan oo ajaanib ah oo tiradooda la sheegay inay kor u dhaafeyso ilaa iyo tobaneeyo waxaa la tilmaamay dagaalkan inuu yimid kadib markii muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada puntland lagu diyaarinayay qayba ka tirsan gobolka bari si gaara boosaaso waxaana halkaasi ku sugnaa muddooyinkii aynu kasoo gudubnay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deni waxaa lasoo bandhigay dhowaan sawiro ciidamada maamulka puntland noocyadooda kala duwan ayagoo weliba ku qalabaysan hubi casri ah gaadiidka gaashaaman ee dagaalka iyo sidoo kaleba agabyo kale oo lagu talagalay dagaalkan in ay u fududeeyaan islamarkaasina ay u saalaan sidii ay uga adkaan lahaayeen maleeshiyada kooxda daacish oo ku dhuumaaleysato buuraha galgala iyo sidoo kale caalmis waxaa dhanka kale xusid mudan in caawa iyo sidoo kale galabtaba isbitaalka uu ku booqday madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deni asgar ku dhaawacantay dagaalkii maanta ka dhacay gobolka bari waxaana dagaalkaasi dhanka kale la tilmaamay inuu sii socon doono maadaama kooxada markaasi daacish ay halkaasi ku dhuumaalisato islamarkaasina ay ku dhibaateyso dadka shacabka ah. maxamuud maxamed oo loo yaqaano fadhigo islamarkaasina ah afhayeenka howlgalka daacish looga sifeynayo puntland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha maanta lagu gaarsiiyey howlgaladii ka dhacay deegaanka dhar jaale la oo dagaalkii maanta uu ka dhacay bismi illaahi raxmaan araxiim allaahu akbar allaahu akbar ilaah waa weyn ilaah baana mahadi u sugnaatay maantay oo taariikhdii ay tahay soddon iyo kowdii eh, diseembar laba kun labaatan iyo afar eh, ayaa waxaa weeye saakay markay ahayd eh, tobankii xalay ayaa waxaa soo weeraray ciidanka la dagaalanka argagixisada puntland joogay deegaanka rarjaale ee gobolka bari nimankii dhiigmiiradkaha ah, argagixisada daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday satar raydka kala socday una diyaarsanaa ayaa halkaasi kooxdaasu soo weeradhay dhammaan kooxdii soo weeradhay sideed nin oo ajnebi iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen geesiyaasha puntland halkaasi muxuu ahaa fashiliyey argagixisadaas waxa weeye qorshahoodii ayay sii wateen waxayna u sii guureen taargetka meeshuu ahayd bay usii guureen halkaasoo khasaaraha ka dhacay ciidanka puntland aad u koobnayd dagaalkuna sidiisiibuu usii socdaa dhammaan dadka reer puntland waxaan u sheegaynaa wax broblem oo halkaa ka dhacay ma jiraanin sida caadiga u ahayd ciidanka puntland mar kasta waxa weeye dagaal baa ka dhexeeyey iyaga iyo reer puntland ama shacab ha ahaato ama ciidan ahaatee tii uunbaa fulinteedii baa la wadaa waxaana usoo ciidanka u soo jeedinaynaa dhammaan dadka reer puntland inay ciidamadooda garab istaagaan sidai caadiga u ahayd si cadowga loo tirtiro ilaa iyo taariikhyan haddaan gadaal u milisanno ilaa iyo e, e, sagaashan iyo labadii dagaal baa inaga dhexeeyey innaga iyo e, kooxaha diinta ku gabada dhibaato badan baanu inugu geysanay marnana ma ay ogolayn dadka reer puntland inay ku milmaaneen sida koonfurtoo kaleeto inay noogu milmaan waxaana taas eh, u sababahaa ahaa ciidanka geesiyaasha ah puntland oo aad iyo aad ugu dhabaradeegay ama ilaalinta ama amniga ilaalinta amniga eh, inayan marnaba ayan dadkooda khalkhalgelin ama dalka ayan eh, wax u geysan taasoo nimankaasoo ku dhuumaalaysanayay gobolka bari buuraleyda gobolka bari intaasaa dhacday saaka fashilaadaasaa ku dhacday nimankii waana mahadsan mahadsantihiin eh, hawshuna halkaasay nooga soconaysaa haddii ilaahay idmo madaxweynaha eh, siciid cabdulaahi deni oo horay u ballanqaaday inuu inuu inuu eh, dadkiisu ku noonaanayo muxuu ahaay nabadgelyo amniga oo la sugi doono taasoo muxuu ahaaye saldhig u ahayd waxyaabihii lagu doortay horumarka amniga iyo cadaaladda waa ahayd waxyaabihii asaasiga u ahaa doorashadiisii ayaa qodobkaasu qodob ka midab ah oo ahaa waa hagaag dhegeystayaaalkaasi wuxuu ah jenaraal maxamuud fadhigo oo ka warbixinaya dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka dhar jaale layidhaahdo oo ka tirsan gobolka bari islamarkaasina dagaalkaasi dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo kuwa daacish weli waxaad dhegeysanaysaan xog waraysi k n n guriguri ku dumay gacangacan subtiyo waa hagaaga dhegeystayaal xogwaraysi ayaa weli la socotaan bal markaana waxaa eegeynaa dhowaan degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe maleeshiyad hubaysan ayaa jidka u galay askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo ka ambabaxay furimaha dagaalka ee qeybo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayagoo fasax qaatay kadibna rabay inay gaaraan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ka soo jeedeen islamarkaasina ay rabeen inay halkaasi fasaxooda ay kula soo qaataan ehelkooda ama qoysaskooda halkaasi askartii lagu dilay waxaa ka gilgishay dhammaan shacabka soomaaliyeed waxay ku noqotay filanwaa iyadoo dowladda soomaaliyana ay qaatay tallaabooyin deg deg ah oo arrintaasi lagu soo afjarayo dhanka kalena gacanta loogu soo dhigayo maleeshiyaadkii dilkaasi ka dambeysay dowladda soomaaliya ayaa saraakiil u dirtay ceelbaraf waxaana xusid mudan in halkaasi laga soo xelay guddoomiyihii degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe odayaal dhaqan iyo sidoo kale hormuudkii degmada waxaana laga soo dejiyey garoonka aadan ee muqdisho iyadoona ceelbaraf looga soo qaaday helikabtar gaar ah oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la tilmaamay in weli lagu raad joogo maleeshiyadii dilka geysatay kuwaasi oo ku dhuumaalaysanaysa qaybo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe weli waxaa la tilmaamay xadka gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeellada dhexe weli waxaa ku sugan ceelbaraf saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barrena waxa uu dhowaan sheegay in dadkii dilka u geystay askartii qaranka ay yihiin kuwo baahalla ah dad qalata ah ayna dowladda soomaaliya waajib ka saaran tahay sidii cadaaladda ama hay-adaha garsoorka loo horkeeni lahaa dowladda soomaaliya dadaal xooggan ayay wadaa oo ku aadan sidii xalka loogu soo dabaali lahaa nabad dhanka kale waxaa jirta in maanta odayaal dhaqan ay ka ambabaxeen muqdisho si gaara garoonka aadan cadde waxaana ay gaareen garoonka ugaas khaliifa ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi waxaa kusoo dhaweeyey odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan waxaana odayaasha ka baxay muqdisho ujeedkooda uu yahay sidii ay uga garaabi lahaayeen dhacdadii dhowaan ka dhacday ceel baraf tacsida ayay doonayaan inay halkaasi kala qayb galaan odayaasha gobolka hiiraan odayaashu waxay tilmaameen in ay kasoo galeen isla markaasina ay doonayaan inay ka garaabaan wixii ka dhacay ceelbaraf haddaba gogasha ka fidsan beledweyn waxa laga filan karo iyo waxa ay tahay la gudboon odayaashu inay sameeyaan maadaama dagaalada u dhaxeeya labadan beelood oo wada degay hiiraan iyo shabeelada dhexe ay soo laalaabatay waxaan wax ka weydiinay caawa cabdikariin doobyare oo ka mid a ah falaqayaasha siyaasadda dhanka kalena ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen guudlaabe waa mahadsantaha xaamud idaacadda kulmiye iyo iyo madaaliyaasheeda waa u mahad celinaa ummadda soomaaliyeed oo dhanna waan salaamaya horta walaalow arrintan kolley maadaama niman dhalinyaro ah oo maaragtay waxay qabaan iyo ciiday wax ka haystaan midna aan la arag wadda iska socda si gardaraa lagu dilay mhm. ciddii dishayna ay maaragtay runtii ay ahayd ayaga in cadaaladda ay lasoo hor istaajiyo maaragtay ay dhadhamiso cawaaqibka ka imaan kara wixii maara meesha ay ka falkisay misna qabaa-iladii nimankaas kasoo jeeday iyo maaragtay dhibaato badan ay abuurtay oo xataa in ciidamo ay furumihii iyo meel ay ku jiraan ay ka baxaan oo godladana ay kaliftay mhm. waxaan isleeyahay in delegationkaas ama wiftigaas oo aad u culus oo maaragtay dhaqankaa la diro oo dhaqankii kaloo maaragtay nimanka nimanka dhintay kasoo jeedan ay la fadhiisaan oo bal markaa calashahay in linta laga tiro guryihii maarata geeridu gashay laga tacsida iyo lala wadaago walaal waa sida ugu quruxda badan oo maarata walaal wax tirsanaana uu ku daawoobi karo walaal dadka maxmagaradka waxa leeyahy ay kasoo jeedaan oo maaragtay looga qanci karo marka waxaan isleeyahay tallaabo aad iyo aad u qurux badan waayo waana soo dhaweyn waana bogaadinayna walaal mhm. marka eh, beledweyne gogashan ka fidsan eh, labada beelee walaalaha ah ee doonayaan inay xalka ku gaaraan xiisada jirtana ay ku dhameeyaan maxaa weeye waxa la gudboon inay sameeyaan jid noocee ayay u mari karaan xalka horta xaamidow dagaalo markii hore waxaa socday qabaa-ilada maarata waayahaba dagaala ka dhacdhacayo maarata shabeelada shabeelada hoose iyo hiiraan meelay iska saaran yihin waxbaa ka socsocday waxa marka xiisada uga sii daray cirka ku shareera waxay ahaye nimankan militariga ah oo Mhm. maarata calosha ciidanka qaran ka tirsan laakiin haybahaan halkaas kasoo jeedeen maaragtay qabiilkii ay maaragtay laisdildilayay ay maarata kasoo jeedaan loo dilo arrintaas cirka arrinta ku shareertay mhm. eh, iyo haddan rag dagaal ku jira inaysan ahayn rag maarata musaafir iyo iska socda ay ahaayeen marka in gogoshaas la dhigo waxaan ba rajaynaa insha allahu macalkii hore socday iyo kanba inay maaragtay u noqon doonto xal oo maadaama odayaashu waktina isu helayaan calashaan eh, si saraxaan ay wala hadlayaan kuwa halkan ka baxayna dabcan waxay u baxeen alshaan dalxiis maana waxay u baxeen maaragtay miisaanka arrintaasi leedahay ayay ku baxeen hmm. wafdi culus oo maaragtay muuqo kale oo miisaankiisa lena waa yahay ragga kaleo xagga joogaan waxay dareemi doonaan calashaan walaalka kale u yimid calashaan si ay ihtimaam u siiyeen oo maaragtay ula qaybsaneen xanuunka marka waxaan aada u rajaynayaa inay maaragtay furihii nabadda ilaahay uu ka dhigo nimanka dhalinyarada ahoo maaragtay gacanta maxaa qadarnay dishanay noqotay meesha ugu dambeysay hmm. mar kastabana kuwii falkaas geystay waa cadaalada waa hor imaanayaan ee ma ka dhaqayso in calashandayaashu intay isaf kartaan ay wax kala qaataan ama maaragtay ay ka heshiyaan waxyaabaha aagaas ka jira mhm. mar kasta ayagu cafis kuma helayaan markasta waa hor imaan doona cadaalada insha allah hay-adahaagnuna waa ka howlgelaya waayahay odayaashii dhaqan ee maanta muqdisho ka baxay ee beledweyn gaaray ma is leedahay xalka ay wadaan waa ka guul keeni karaan mise waxaad aaminsan tahay inay ku hungoobi doonaan wallaahi anigu horta ilaah waa xaqiiqda og laakiin waxaan is leeyahay calashaan maog tahay qofka bini aadanka ah waxaa la yidhi qofkii ah ah, gacanta waxaas kaa gaara gacantaada ka gaartay soomaalida ku mahmaadnaa mhm. marka maadaama ay calashaan walaal calashaan ka xanuunsay ninka dadka dadka horta safray qof wax dilay oo gacan ku dhigilaa kuma jiro laakiin waa dadkii wax dhaqi jiray marka maadaama ay saa isu xilqaameen oo maaragtay muujiyeen in maaragtay walaalkii dhibdhib ka tirsanay fadgiis loogu tago ma rajaynayo inay ku ingoobi doonaan ma rajaynayo waxaana ummadda soomaaliyeed maaragtay calashaan ay ka wada xumaatay maarata arrintaas ay u dhacday walaalkaas reer ah, reer berweynena waxaa wey way dareemayeen in maarata ummadda ummadda soomaaliyeed o dhamme kala xanuusta arrinta way dareemayeen kuwan soko hadda meeshaan wax ka dhaceen joogayna dad wax magarada hawshaa sameeye maahane looma nisbay karo qabiilka inuu inta tashad o yiri maaragtay allaala waxaan jidka mara aan dilno niman maaragtay ablaawayaalaho daroogistayaal oon khayr lahayn ay ahaayeen waxaa falkan hmm. sameeyo shayaadiina oo ummaddu inay isku dhacdo maaragtay la isku qaanguura rabay anigu waxaan aaminsanahay xataa maaragtay in in eh, shabaab ka dambeeyeen sababtoo ah arrintaasi arrin waxay ahayd arrin waxay aad moog tahay shabaabku qaybo badan ugu fadhiday oo maaragtay qalqal ummadda dhameed ku riday marka waxaa xataa macquulan inay inay qabiilka ku dhex jiraan laakiin aysan aysan qabiil ka mid ahan shabaab ahaayeen waayahay eh, eh, doob yare waxaa la isweydiinayaa dowladda soomaaliya dadaalo bay waday tan iyo markii asgarta lagu dilay ceel baraf lagu xasuuqay oo maleeshiyaadkii dilka geystay ayay baadigoob xoogan ugu jirtay marka dadaaladii dowladdu ay waday iyo nabadoonada ama odayaasha dhaqan ee maanta beledweyn gaaray markii la isbarbar dhigo ma isleedahay dadaaladii socday oo dowladda baaritaanada ay ku waday waa wiiqi karaan odayaasha xaamud way kala duwan tahay odayaasha ishu iyo barqorshaha ay meesha u tageenna waxa waaye inay odayaasha kalo dhaqanka iyo indhaargaadkii meeshaas joogay iyo dadkan maarata ahlusharafka miisaanka culuso oo halkan ka baxay ay wada fadhiistaan oo maaragtay wixii dhacay si wax u dhaceen iyo maarata sidii loo xallin karo iyo sidii maarata lagu dadkii dhibaatadu ka gaartay guryahoodii maaragtay nuudku gala ee maaragtay gacanta loo gaarsiin lahay mm-hmm. waa barnaamij dhaqan oo sidaasa laakiin dowladdu midka ay wado waa midkaan ka sheekeynayo dhahay nimankii calishaan mar kasta dhibkaan geysta cadaaladda waa hor imaa doona dowladdu arrintaas waxa weeye ama stateka ha ahaato oo maaragtay doctor guudla u horeeyo ama maaragtay dowladda dhexe ha ahaatee way ka go-an tahay inay maarata maxkamad soo taagaan ama cadaalad soo dhadhansiiyaan maarata insha allahu dadkiifa halkaas geysta labadan beel ee dagaalamaya ee hadda xalka doonaya inay gaaraan dagaalkooda kama bilaaban kiiskii ceelbaraf xasaradana halkaasi kama bilaaban oo dagaalo hore baa jiray oo xaadka ka dhacay gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe marka maadaama hadda xal ay u fadhiyaan labada dhinacba maxay tahay inay sameeyaan oo la gudboon soomaaliya dhan ayaa dagaal ka hololaya waayahan qabaa'ilo dagaal dagaal sokeeya ayaa meel kasta ka socday marka kuwaas iyaguna eh, kaanma ka mid ahay marka kan waxaa muuqata marka in isxilqaam xoog le ay sameeyeen waxgaradkiisii oo maaratay si xoog lagu baxeen marka qabaa'ilada kalena iyagana sidaas oo kale insha allahu rajeyna inay maratay iyaguna odayaashooda iyo waxgaradkooda soo arki doonaan inta wada fadhiistaan wixii ka halaabeen ay xallin doonaan wixii maaragtay kale oo hadda kadib mustaqbalkooda ay ka tasha doonaan ugu dambeyn maxaa ku baaqaysaa fariintaada ugu dambeysa maxay tahay dowladda iyo sidoo kale beelaha walaalaha ee fadhiya ee xalka nabadeed doonaya waqtiga inay gaaraan idaacadda kulmiye iyo xaamidoo hawsha daadiinaya intaba waan ugu mahad mar kale walaal horta waxa weeye ummadda soomaaliyeed baaqan u diraya waxay tahay war soomaaliya ay soddon sano in ka badan ay isdilayseen waa kala adkaa weyseen waa kala maarmi weyseen cid maaragtay guul ku gaartay oo dagaalada sokeeyo iyo intaas dhibaatada dhacaysa hal wax oo faa'iida ka gaartay ma jirto laakiin waxaan isku wada raacsannahay in khasaare laga wada gaaray oo ama dad maaragtay gacmeen ay ku dhinteen walaalaheena qiyaamana ayna sugayso maaragtay aad aad ay aad iyo aad u xanuun badan tahay in qof qof walaalkiisa dilo dhiig rabaa ilaahay hortooda soo istaago marka dalkeennaga waa burburay cadowgeeni meel kasta soo midyasaana xataa waxaad ogsoonta dowladaas ethoobiya dariska nala ah mhm. irkad friya jabuuti inta lagala sii diidkaas waxay leedaha waxaan rabaa soomaaliya mideedan rabaa midda eritreya aadi mayso dhimayso casab iyo casmar anaga naga tirsanaa jireen dekedeeni mid hana lasi amaaratay hana laga ijaaro waayo waxay og yihiin wax yaa iska dhihi kara inay joogaan marka waxa ay soomaaliya ugu mitida u wareegayso waraaba calooshu kasoo jeeda moogtahay waxaa calooshu kasoo jeeda waraaba hadduu arko moogtahay calashaan kama ag dheeraanayo wuxuu ogyahay inuu dhici doono hmm. marka waxaana loo hungureynahay dadka ka liidana maahane waxawaaye waxawaaye inaanaan isku toosnayn iyo inaanaan maaratay aanan aanan dalkanaga aanan inaan difaacna u diyaarsanayn war soomaaliya ilaah inta ka cabsataano dowladdan hala taageero midnimaan hala muujiyo dagaalka sokoyo maarata walaalka maalin kasta la dooxayo maarata dhiiga sacbada lagula jirana halaga waantoobaan dhehila ummadda soomaaliya waa hagaag dhegeystayaal cabdikariin doobyare ayuu kaasi ahaa waxauu ila falaqeynayay xalka nabadeed oo wadaan beelaha wadadega gobolada hiraan iyo shabeellada dhexe islamarkaasina ay uga wada xaajoonayaan kiiskii dhawaan ka dhacay degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe weli xog waraysi ayaa dhegeysanaysaan markaana waxaa kusoo dhawaataan dhegeystayaal qaybtii ugu dambeysay barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee waxaana barnaamijkan uu noqonayaa qaybtii ugu dambeysay ee arrimaha dibadda kuso dhawaada dhegeystayaal barnaamij gaar oo ah kaga hadli doono dhacdooyinkii iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay lixdii bilood ee lasoo dhaafay qaybtaanna waa qaybtii ugu dambeysay sagaalkii bishii oktoobar sanadkan dalka mareykanka waxaa saameyn xoogan ku yeelatay duufaanta loo yaqaano hurrikan milton taasi oo ku dhufatay gobolka florida ee dalka mareykanka waxaana ay sababtay duufaanta dhimashada labaatan ruux iyo burburka kaabayaasha dhaqaalaha gobolka florida ee dalka mareykanka saddexii tobankii bishii oktoobar sanadkan ra-iisul wasaaraha yahuuda benyamin netanyahu ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay lubnaan ka saaraan ciidamada nabadaalinta ee qaramada midoobe kuwaas uu sheegay inay walaac ka qabaan in duqeymaha israa'iil ay saameyn karaan sidaas darteed waxa uu faray qaramada midoobe inay lubnaan ka saaraan ciidamada nabadilaalinta ee qaramada midoobe ee geystay dalka shaniyo tobankii bishii oktoobar sanadkan qaramada midoobey ayaa diiday in ciidamadeeda ay kala baxdo dalka lubnaan xilli ay sii korortay xiisada udhexaysa xisbullah iyo israel iyadoo israel ay kordhisay duqeymaha ay ka geysanayso dalka lubnaan isla maalinta golaha aqalka sare ayaa meel mariyey mooshin xilka xayuubin ah oo golaha wakiilada ay ka soo gudbiyeen madaxweyne ku-xigeenkii dalka kenya ee xilligaasi rigathi kajagawa iyadoo saacado kadib madaxweynaha dalka kenya william ruto uu madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi kithure kindiki toddobitonkii bishii oktoobar sanadkan militariga israel ayaa sheegay in howlgal gaar ay ku direen hogaamiyihii ururka xamaas ee falastiin yaxye ibraahim xasan oo loo yaqaanay yaxye sinwaar kaasi oo israel ay sheegeen inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii israel lagu qaaday toddobadii bishii oktoobar sanadii hore sideedii tobankii bishii oktoobar ee sanadkan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ayaa xaqiijiyay inuu dhintay hogaamiyahoodii ururka allah u naxariistay yaxya ibraahim xasan oo loo yaqaanay yaxya sinwaar kaasoo ay sheegeen inuu ku dhintay dagaal ka dhacay marinka khaza afhayeen u hadlay xilligaasi xamaas oo lagu magacaabo khaliil xaya waxa uu sheegay in sinwar uu ahaa geesi usoo halgamay xorriyadda falastiin islamarkaana dhintay isaga la dagaalamaya yahuudda kusoo duushay khaza yaxya sinwar ayaa xilligii uu dhimanayay waxa uu ku jiray safka dagaalka khaza isagoo hubaysnaa sida ay shaacisay xamaas yaxya sinwar ayaa noqday hogaamiyaha xamaas kadib markii la dilay hogaamiyhii isaga ka horreeyey ee ismaaciil haniya kaasi oo isna lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan sagaaliyo tobankii bishii oktoobar sanadkan dhammaadka ee ururka xisbullah ayaa daroon isku weeraray guri ku yaala waqooyiga israa'iil oo uu deganaa ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu iyagoo u adeegsaday weerarkan daronis saddex ka mid a ah daroniska ay ku weerareen guriga ra-iisul wasaaraha yahuudda ayaa la sheegay inuu ku dhacay guriga walow la sheegay xilligaa inuu guriga ka maqnaay ra-iisul wasaaraha yahuuda benyamin netanyahu koob labaatanki bishii oktoobar sanadka dhammaadka ee waxaa dalka maraykanka ku geeriyooday maxamed fatxulaahi gullan oo muddo badan ahaa hogaamiyaha mucaaradka turkiga iyadoo la sheego inuu lahaa qorshihii afgembiga dhicisoobay ee ka dhacay dalka turkiga sanadii kii bishii oktoobar sanadkan militariga israel ayaa weerar ku qaaday magaalooyinka dalka iiraan oo ay ku jirto magaala madaxda dalkaasi iiraan ee tehraan ku dhowaad labaatan xarumood oo ay lahaayeen iiraan ayaa la duqeeyey sida ay shaaciyeen xilliga militariga israel dabayaaqadii bishii oktoobar sanadkan dhammaadka ee laacibka kooxda kubadda cagta ee manchester city iyo xulka qaranka dalka sbein rodri ayaa noqday xidiga ugu wanaagsan dhanka ciyaaraha caalamka kadib markii la siiyey abaalmarinta loo yaqaano balano dior taasi oo la aaminsanaa xilligaa in la siin doono laacibka kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo xulka qaranka dalka brazil vinicius junior iyadoo hay-adda bixisa abaalmarintan ay la kulantay dhaleeceyn weyn oo kaga timid bahda ciyaaraha maadaama la sheegay in xidiga rodri aan u qalmin oo uu lahaa finishas oo ka saameyn badnaa marka la eego ciyaaraha caalamiga sagaalaatanki bishii oktoobar sanadka ururka xisbullah ee ka dagaalama dalka lubnaan ayaa magacaabay hogaamiye cusub kaasi oo bedelay xasan nasrallah oo dhammaadkii bishii sebteembar ee sanadkan israel ay ku dishay magaala madaxda dalka lubnaan ee bayruud naciim qaasim ayaa loo magacaabay hogaamiyaha ururka xisbullah kaasi oo bedelay xasan nasrallah waxaana naciim uu jiraa koob iyo sano shantii bishii nofembar sanadkan dalka mareykanka waxaa loo dareeray doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoo mar kale madaxweyne loo doortay donald trump oo doorashada kaga adkaaday kamala harris oo la tartantay sagaalkii bishii nofembar sanadkan xukuumadda dalka qatar ayaa ku amartay madaxda ururka xamaas ee falastiin inay ka guuraan magaalada dooxa ee dalka qatar oo xafiisyo ay ku lahaayeen tan iyo sanadii kadib markii dowladda qatar ay ku eedeysay xamaas inay ka dhaga adeegeen heshiis xabad joojin ah oo ay soo bandhigeen sideedii tobankii bishii nofembar sanadkan madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa markii ugu horreysay yukrain u ogolaaday inay gudaha ruushka ku garaaci karto gantaalada riddada dheer ee loo yaqaano long range masiles kuwaasi oo maraykanku uu siiyey xukuumadda yukrain arrintaasi oo dab kusii shiday xiisada yukrain iyo ruushka sagaal iyo tobankii bishii nofembar sanadka waxaa geeriyooday ayman al cali oo lagu naanaysi jiray boqorka quruxda jordan kaasi oo caan ka ahaa baraha bulshada balse markii dambe uu haleelay xanuunka kansarka kaasi oo ugu dambeyn uu u geeriyooday labaatankii bishii november sanadkan dhammaadka ee ukrein ayaa walaac ka muujisay gantaalada qaaradaha ka gudba oo ruushku uu ku garaacay magaalooyin ka tirsan dalka ukrein xilli ay sii korortay xiisada u dhexaysa labada dal labaatankii bishii november sanadkan dhamaadka ee waxaa geeriyooday ninka ugu da-da weyn caalamka kaasi oo u dhashay dalka ingiriiska waxaana lagu magacaabi jiray john tiniswood kii bishii november sanadkan mareykanka ayaa soo jeediyey heshiis xabad joojina ah, kaasoo ay wada galeen lubnaan iyo israel waxaana heshiiskan lagu soo afjaray dagaal u dhexeeyey israel iyo xisbullah muddo saddex iyo toban bilooda ah. soddonkii bishii nofembar sanadkan dhammaadka ah ee kooxaha mucaaradka siiriya ayaa la wareegay qaybo badan oo ka mid a ah dalka siiriya gaar ahaan magaalada qadiimiga ah ee xalab oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka siiriya kadib dagaal xoogan oo ka dhacay magaaladaas kaasi oo looga adkaaday ciidamadii dowladda siiriya ee taabacsanaa bishaar al asad saddexdii bishii diseembar sanadkan madaxweynihii kuuriyada koonfureed yon suk yool ayaa amray in dalkaasi la geliyo marshal low isagoo amray in ciidamada milatarigu ay tallaabo ka qaadaan xubno ka mida ah siyaasiyiinta mucaaradka dalkaas oo uu ku eedeeyay inay garab siiyeen kuuriyada waqooyi iyadoo arrintaasi ay diideen baarlamaanka dalkaasi taasi oo keentay in hogaamiyaha dalkaasi ka noqdo go-aankii hore waxaana waddankan uu galay qalalaasa siyaasadeed shantii bishii diseembar sanadkan kooxaha mucaaradka dalka siriya ayaa la wareegay magaalada xama ee bartamaha siriya kadib dagaal ka dhacay magaaladaasi iyadoo arrintan ay walaac ka muujiyeen wadamada taageera hogaamiyaha syriya ee dalka bishaar al asad sideedii bishii disembar sanadkan dhammaadka ah ee kooxaha mucaaradka suuriya ee la dagaalamayay keligii taliyihii syriya bishaar al asad muddo saddex toban sana ah ayaa ugu dambeyn waxa ay soo afjareen xukunkii sano jirsaday ee bishaar al asad iyagoo la wareegay guud ahaan dalka syriya gaar ahaan magaalo madaxda dalkaasi ee dimashik iyadoo isbeddel uu ka dhacay syriya waxaana la soo afjaray dhowr iyo konton sano oo xukunka dalka syriya ay maamulayeen hal qoys kuwaasi oo ah qoyska reer asad oo dalkan ka talinayay muddo ka badan konton sano guud ahaana waa igintaa saaxiibayaal barnaamijkii gaarka ah aynu soo qaadanaynay dhacdooyinkii iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan dhammaadka ee waxaana la ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inuu u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ammaano alla waa tahay dhegeystayaal waxaa dhegeysateen xalqadii ama qaybtii ugu dambeysay ee arrimaha dibadda barnaamijkii gaarka ah ee aan uga hadlaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun afariyo labaatan welina waxaa maqlaysaan barnaamijka xog waraysi ka eenan kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xog idaacada idaacadda ee muqdisho bal markaana xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalemaanay war ma haysaanayne buntland waxaa ka dhacay wax gumaadeen ku gabood falaysin waa garsoor ilaahay waxay ka gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigiinni ba'ay waar bashiira waxaad ka tagtay gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataba gardarooy gardarooy godkaagii waa taal lagugu soo galay arbow aqla warkaa iga dhexgeline waa tii u diyaargarowda dagaalka daacish iyo shabaab argagixisaduna waxay isku dayday inay ka hor tagaan ciidanka buntland hadda sidii lagu yeeyeyna saakay kula soo dheelmadeen qaraxyo hase yeeshee ciidanka buntland waa ka feejignaayeen tii ku dhacday waa la yaabay maydka ajaaniibtaana daadsan haddabawa horaa loo yidhi bar hadii la dhaco barhna gacanta lagu badhna ay isdhiibaan badhna ay dhintaan oo geerida dhadhamiyaan iyagaana dhaafae dhegta dhiigha loo daro war bashiiro waxaan arki jirnay ciidan inta habeenkii lafra iyagoo hurdaya subaxii la soo gaadee ciidanka buntland haddii sidii la arki jiray si ka duwan loogu yimid oo nimankii waxgaada lahaa iyaga laftoodii la gaaday maanta waxaa rumoobay kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay arya caydiidoo war mahaysida madaxtooyada galmudug waxaa lagu qabtay xaflad lagu soo dhoweeyhayo wasiirka arrimaha gudaha xoosh okaalidiniyaalkashay dagaalbeelada ku socda may lahayne aryaa madeeyo warkahayga dhex gelin xafladib maanto kalena madaxa na furan aa laga qaaday ka kadibna cayaaray bilaabeen madaxweyne qoorqoor iyo cabdiraxmaan cabdishakuur mugga waxaan la yaaba dad ehelahoo masaakiin ah maha isku dilaaye hadiiba madaxdoori cayaaraysa dadkaasi aa u maqan war madaxweynaha buntlan oo ka hadlahaya dagaalka sokeeye ee ka socda mudug wuxuu yidhi labada beelood hadda ka hor baa arrinkooda la galay xabad joojin iyo heshiis baana laysku ogaa waxaa lagama maarmaana ah dhinacii jabiye heshiiska in la helo labada maamul buntland iyo galmudugna waa inay ka wada shaqeeyaan sidii colaad hadda loo damin lahaa dadka dirirhayana wuxuu ku yidhi meeshaad isku dilaysaan wax yaalla ma jiraan waxaad kala qabtiinna ma jiraan berrina waa la heshiin doonaa dadkii dhintana soo noqon mahayaan oo kaalimadwiina darimengar arway nima yahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma og tahay barbaarteennu bee iyo haraash maaha hayaay wardanina dagaalka joojiya miyuu leeyahay qorqorna miyuu iska ciyaarayaa arbow colada sugaya cid ka ma jidhe waxaan odhan lahaa nabaday maca war bashiirow boowe dagaal wiil baa ku dhintay wiilkuma dhashee weli kala leedhay war boowe madow golbaa dhibadina naasa yeelatay war kalemaana waxaa la yidhi eh. sharta lagu tartamay tartamaiyo finnada laga shaqaynayo eh. dabka shidan shaqaaqada jidhiya shawladii yaqiiqa eh. walaalaha shanta iskula tegiya nabadda shaashowday dhaqanxumada soo shacbaxdiya sharafta imowday shafka laysku tumay iyo dulmiga shaarka laga siibay shifa ma lahan ee waa cadaab laysku shubayaae shabaab baan la diridhayna iyo cadow shisheeyaahe waxaa shiishka hoos ugu dhigteen shirixyadeenniiye idinkii baa iswada shiilayoo laysu kiinshidaye shaxdan nacabku dhigay dabinka iyo shabaqa u daadshay idinkoon iska iskaba shuufin baad shalow tihaahdeene shilal baad kor taallaan cidlaa sharatamaysaane hadda weli shinkeedii yahayee nabad ka shuureeya shucuubtana badbaadiya ibliis ha u war warcaraysa waxaa kaloo la yidhi shargudban shaydan xijaaban eegnaariisahaa u ilmi qura weli baartay eh. haddaan sheeb talada loo dayn eh. hadaan shiikh duridi laga dayn eh. haddaan shugla dumarka laga qaban haddaan shar ninkeeda lagu helin adduunshayba ay ka soo qaad aryaa maymuun biyowba alloo u naxariistay waxay hore u tiri heer masiiba haddaad maslaxay tiraa midka mawdku fuulaan maara loo helay war kalemaanay war ma haysaane askartii lagu dilay ceelbaraf maantaa la aasayaabaa la yidhi maydkoodii ciidanka dawladduna weli waxay raadinayaan gacankudhiiglayaashii falkaas waxaas ka dambeeyey dowladduna say u dadaalaysay xataa abuurkii waa dubtay oo waa tii soo xirxirtay waxgaradkii dhallinyaradii iyo maamulkii degmada dhammaan xabsigay ku soo gurtay dadka qaarna waxay leeyihiin dadkii dembiilayaasha wax ka baari lahaa waaba la soo xiray warcididoodii laftarkaaga warhayna wasiirkii cusbaa ee batroolka wuxuu dika yidhi beledweyne odayaasha dhaqankuna aad bay u soo dhoweeyeen ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliifna goobtu ka hadlay wuxuuna yidhi talow waanala ka dhiman jiray la ka dhiman doonaa wixii dhacayna soo noqon mahayaan meydkaana asanno kabacdina wixii tala'ana saga nimaadno ragga dhintana ciidan dawladeed bay ahaayeen dawladdina waa joogtaa xalkan ayagaa laga rabaa arbo wasiirka batroolkoosna goobta ka hadlay wuxuu sheegay wafti badanoo dawladda ka socda inuu beledweyne imaanahayo wixii dhacayna inaan la iskaga haray mudadka reer beledweyne u ballan qaaday aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi hidataadhaqaban heerayn iyo dhiibaa laga dhaxla hidatay dhaqaban heerayn iyo dhiibaa laga dhaxlaa arribowa kalemaanay war ma haysaaniine khawaarijtiisaa ka soo weerartay ciidanka buntland dhammaantood ajaanib bay ahaayeen wasiirka warfaafinta buntlandna wuxuu yidhi suuriyaan iyo yaman iyo marokaan iyo xabashi bay ahaayeen aryaa ah, kuwaasuba waxay soo shaqo tageen inay dadkan yalaayaan war xabashiga soomaaliya diinta ku dilaya dee dadkiisu waa gaalo arbow arribowa warkaa iga dhexgelina waxaan soo xasuustay jahaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay danuu leeyahay ma isagaa gaaluu dila waayey war nidaamkaba jarmalku inagaga yimi wallaweynay arribow waaqlow ka horna hargeysu ka yimi war kalamaana war ma haysiine sanadka la soo dhaafay ee ku eg maanta ee soomaalida jahawareer buu ka ahaa ah la yidhi waana inaba hayaan sanadka ayagaa jahwareer ahaa sababtoo waxaa layihi wakhtiguma xumaadee dadkaa xun marka midka soo socda waxaan ilaahay ka baryaynaa sanad nabad iyo deganaansho inuu nooga dhigo aryaa careesow sagootii saanaadkii teego kan soo socdaan asoo dhowey sagootii saanaadkii teego kan soo soo socdaana soo dhowey waan heesayaae sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay baa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaagi noqolo hanweyn yahay war kalemaanay war mahaysaane madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo ka qayb galay sanad guuladii shan iyo ee jaamacadda simad xaflad lagu xusayey wuxuu yidhi miisaaniyadda jaamacadda simad waxay ka badan tahay dhowr milyan hayehe waagow gudoomiyaha ka ahay miyay soo xusuusiyeen war cabdulla warkana iga dhex geline miisaaniyadda gobolka banaadir sanadkii waxaa la yidhi waa milyan harbo miisaaniyadda hirshabelle maanta la ansixiyey baa la yidhi eh. hadda meeqay noqotay war miisaaniyadda hirshabelle waxaa la weydiinaya cabdiraxiim ciise cadow maantana madaxweyne guudlaw waa saxiixay <laughs> waraareesow masaarmadi mooradielkooda moor walaadeedlakooday eh. tangalmudug ma sheegdo hayehe ma lafta gareenaa saxiixaa tiri miisaaniyadii koonfur galbeed arribow miisaaniyadda buntland eh. haddee tafasraalka kama yara waar bashiirow ma lacagtii cusbayd baan idin soo gaadhay waa waddani doolars baa layadaa waana soo dhowdahay war miisaaniyadda jubbaland ilaa axmed madoobe la caleymasaare lama soo bandhigi karo waar qaranka somalilan miisaaniyadiisa iyo qarannimadiisa uu madax badaan yahay aryaadhaha kale maanay bahda fanka waxaan beriga uga taxsiyeyha geeridi ku timid allahow naxariistay luul jaylaani cali dhammaan ehelkeera iyo qaraabadeerana wouga taxsiyeyha dalkeerana beri horaa laga qaxiyo ay ku xijaabatay war abdul adi waranhayna walaa maraykanka kadhamadi madawiinigii hore ee maraykanka jiim kaarden nabe jiimi kaartar ma yaraynoo boqol sano jirayaa la yidhi kaartarku soomaaha ninkii dagaalkii samansaman lagu daawaday war samansaman ruush maaha wixii la soo sabtay etoobiya yaa kuwa banaxaad uga reebe war yaman baa xitaa ku jidhaa lagu yidhi waar libiya macal ku jirta baa la yidhi ilaan liibi magafyaaja welijuhana weerar jiran horta inaan rag sahlan ahayn waxaasoo dhan annaga ay tageen bow hadda waa ka adkaaneen laakiin waxa qaranjabka kane bay sabab u ahaayeen war dadkaas iranka maynu adkaanay innagaa jabnaye bow hadda dhibkaaga waa la qarsadaa war kalemaanay war maysaana ciyaartii faynalka ayada u dhexaysay gobollada bari iyo nugaal waa bilaabatay warcidiido warmaysida waxa koobkii ku guulaystay gobolka nugaal oo afar iyo laba gobolka bari uga badiyey arbowa dalaalo ciyaar garan maysaaniine barta barta barta barta ciyaaraha barta war bashiir odin weliba isku ilmaantay ku dayo buntland ku dayo siday kubadda u ridaan kalamaan ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waa inaga intaa markaana waxaan idinkaga tegayaa heeska gabagabada barnaamijka yeah